بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أmا bعd متى يصح تحmل الحdيث أو يستحب qال الناظم رحمه الله تعالى وqبلوا min مسلم تحmلا في كفره kذا صبي حملا ثم روى بعد البلوغ ومنع qوم هنا ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا ما حدثوا بعد الحلم وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري wuxuu u baabeeyey ama fasalkan uu ku saabsan yahay mataa yasixu taxamulu اlxadiidi aw yustaxab goormou ansaxayaa xadiidka in lasoo xambaaro ama la sunneeyaa oo la jeclaystaa ayb dabcan marka macrifatu man tuqbalu riwaayatuhu in la dabageliyo iyo maraatib uljarxi watacdiilka waa iska muuqataa inay muhim u tahay culimmada qaarna waxay yidhaahdaan awjuhu taxamulka labada ugu horeysa markay dhammaato ijaasada intaan la gaarin ayay ku habboon tahay oo baabkaanu ku habboon yahay dhahaan marka wuxuu leeyahay waqabiiluu way aqbaleen culamaau alxadiid min muslimin muslim xaggiis ayay ka aqbaleen yacnii taxamulan waqabiluu ahladi asxaabu اlxadiid ama a'imat اlxadiid waxay aqbaleen taxamulan xambaarid alxadiida lasoo xambaaro min muslimin muslim xaggiisay ka aqbaleen fii kufrihi fii xaali kufrihi uu soo xambaaro yacnii kufrigiisa xaaladiisa dhexdeeda uu kusoo xambaaro ayb kadaa sabiyun sabina sidaas oo kale waaye sabiga oo xamala soo xambaaray fii xaali sibaahu intuu yaraa uma markaas dabadeed kaamil noqday oo markuu gudanayo qaangaaray oo isagoo weyn marka warinayo mas'alada hore marka wuxuu kaga hadlayaa qofka muslimka yacni qofka gaalnimo kusoo xambaaray xadiid isagoo xaal fii xaali kufrihi ayuu xadiidkii soo xifdiyey marka uu sheegayo laakiin waa muslim xaalad uu kaamil yahay waayo ee taas marka taxamulkaas oo fii xaalilkufri dhacaaya way waa aqbaleen oo qofka marka uu isagoo muslima uu hadhow sheegayo xadiidka way aqbaleen taasna marka waa bilitifaaq bacda islaamihii inuu guto gaalnimaba ha ku soo xambaara isagoo gaal ah marku gaalka ahaa waqtigu gaalka ahaa kadib uu soo islaamay wixii uu maqlay uu sheegay marka oo xadiidka ah taas iyadu marka war male khilaaf male waa waa bilitifaaq ayb oo marka tusaaleba waxaa looga dhigaa jubayr ibnu muطcim markii oo nebiga sal ll l slam uo madiine ugu yimid isagoo kale xaajoonaayo usaara bedrin beder dadkii maxaabiista ku ahaa isagoo kale hadlayo jubayr gaalow ahaa markaas nebigoo maqrib tukanayuu yimid waduur akhrinaayo markaasaa wax ku dhasheen oo ilaa uu ka islaamo maalinkaas ilaa iyo maalinkii uu islaamay saameynay ku yeelatay qiraa'adii nebiga iyo suuradda sida ay ahayd iyo ilaa uu yidhi kaada qalbii yatiir marka xadiidkaasna markuu ka sheekeynayo waa muslim dabcan laakiin qisadu waxay dhacday oo uu dhahayaa nebigaan maqle soo waduur ku tujinaayo am khuliquu min hayri shayin iyo akhrinayaan maqlay xilliga uu maqlaayo gaal gaaluu ahaa laakiin maan marka uu sheegaayo waa muslim taas marka taasaaba daliil u ah nacam ayb abu sufyaana ka mida sidoo kale qisadii heraqla qisadii dheereed oo heraqla markuu kula kulmay shaam ibnu cabaas uu ka warinayey ibnu cabaas uu u sheegay markuu sheegayey marka waa fii xaali islaamihi buu sheegay waqtuladdaha muslim uu ahaa laakiin xaalatu taxamulka gaal uu ahaa waana la aqbalay oo dawaawiintii xadiid ayuu ku yaallaa oo meeshaas marka dawaawiinulxadiid ayuu ayuu ku yaalaa ayb labadaas marka qisada waa u daliil arrintaas marka ayb marka qisay halkan ku keenaan oo wamin hunaa ahbata ahlu اlxadiidi sakaawi wuxuu leeyahay fatxulmuqiidka wamin hunaa ahbata ahlu اlxadiidi fi اطibaaqi isma man yatafiqu xuduuruhu majaalis alxadiidi min alkufaar sidaa darteed wuxuu yidhi ahlu xadiidku waxay ku sugaan liiska dadkii dhegaystay dabaqadii dhegaysatay ayay waxay ku sugaan oy ku qoraan cid allaale ciddii majliskaas xadiidka xaadirtay oo wax ka dhegaysatay waa qoraan oo gaalaha haba ahaadeen oo xataa oo gaaladii ka mid ah rajaa'a an yuslima sababta waa maxay inuu berri soo islaamaa laga yaabaa wayu-addiya uu guto maa samicahu wixii uu maqlay kama marka hadhow marka ninkaani haddii lagu qoray waagii hore waxay samayn jireen culimmada xadiidka kitaab dhan baa la dhegaysanaa kitaabkaas majlis walbo dadkii fadhiyey waa la qoraa majliska dambe waa la qoraa majliska kale waa la qoraa majlis waxaa la dhahaa markaa waxaa lagu dhigaa markaa ibaaqu samaacaat dadkii dhegaystay dabaqaadkoodii waay oo maalan waxaa laga yaabaa sheekhu inuu kitaabka dhowr jeer akhriyey waqti walbaa dadkii dhegaystay haddii lagu qoro xataa say u kala horreeyeen dadka waa lakala waa la fahmi karaa marka dadkaas wax dhagaysanayo hadduu qof gaala ka mid aha waa la qori jiri sababtu waa maxay berri inuu muslimaa laga yaaba uu u baahdo marka magaciisa meeshaas inuu ku jiro saas darteed marka wuxuu yidhi kamaa waqaca fii zamani taqiyi ibni taymiya zamankii ibnu taymiya sidii wixii dhacay oo kale uu yidhi ana ara'iisa almutadabiba yuusufa bna cabdisayid ibn اlmuhadab isxaaq ibn yaxya اlisraa'iili ninkaas oo yahuudi ahaa curifa bibni dayaan ayaa loo aqoon jiray samica fii xaali yahuudiyatihi maca abiihi aabbihiiba isagoo yahuudi ah ninkaasi ayuu xadiid wax ka dhegaystay min ashams moxamed ibni cabdilmu'min assuuri xaafidkaasuu ka dhegaystay ashyaaءa min alxadiidi ka juz bni citra juskaas oo kale ayuu dhegaystay wa kataba bacdu alabati ismahu fi abaqati dabaqadii dhegaysataya magaciisa lagu qoray ay ardada qaarkooda ku qoreen fii jumlati saamiciin fa unkira calayhi waa lagu inkiray ninkii ninkaa magaciisa qoraayey oo gaalkan maxaad magaciisa ka qoree baa layidhi wa su-ila ibnu taymiyata can dalika ibnu taymiya la su'aalay aalay faajaazahu waa banneeyey arrintaas waa bannaan tahay dhib ma laha walam yukhaalifhu axadu min ahli casrihi dadkii zamankiisii joogayna wax ku khilaafay ma jirin bal miman ahbata smahu fi طabaqati alxaafid اlmiziy bal waxaaba ka mid ah yuri dadka dabaqadiisa ku sugay dadkii dhegaystay ku yacni qoray oo ku sugay magaciisa dabaqadaas dhexdeeda alxaafid اlmizi baaba ka mid ahaa wayasara allahu tacaala an aslama bacdu ninkii marka ilaahay wuxuu u fududeeyey inuu islaamay wa sumiya muxamadan muxamed ayaana loo bixiyey oo la baxay wa addaa xadiidkii u akhriyey marka uu gutay fa samicuu minhu waa ka dhegaysteen wa miman samica minhu dadkii ka dhegaystay waxaa ka mid ahaa alxaafidu shamsu lxusayniy alxaafid alxusayni baa ka mid ahaa wagayruhu iyo gayrkiis min asxaabi اlmu'alifi oo ka mid ah weliba ciraaqii asxaabtiisa rag ka midaa ah ka dhagaystay walam yatayasar lahu huwa ciraaqii uma fududaanin inuu ka maqlo ka dhegaysto walam yatayasar lahu lahu huwa samaacu uma fududaanin minhu ou ka dhegaysto maca annahu ra'aahu bidimashqa weliba ciraaqii ninkan yahuudiga ahay oo soo islaamay xadiidkan laga wariy laga warinayey wuxuu yacni ku arkay dimashq rajab ayuu dhintay toddoba boqol konton iyo toddobadiibuu u dhintay ninkaas marka magacaasayba ku sajili jireen sababta loo sajilayana wax kale maahane berri hadduu soo islaamo in la ogaado ninkan inuu samaac inuu leeyahay oo uu wax maqlay <coughs> binaan calaa dalikana marka hadhow maqlidiisu way ansaxaysaa dabcan markaas ayb <laughs> masaladaas marka iyadana taasay leedahay kadaa sabiyun marka waqabiiluu waxay aqbaleen min muslimin muslim xaggiisa waxay ka aqbaleen taxamulan soo xambaarid alxadiida uu soo xambaaray bay ka aqbaleen fii kufrihi fii xaali kufrihi laakiin markan uu xadiidka sheegaayo waa muslim laazim inuu muslim ahaado markuu werinayo laakiin taxamulkiisii dhacay fii xaali kufrihi way aqbaleen culamaa lxadiid kadaa sidaadaas oo kale sabiyun baa kuula mida sabi cunug yar oo aan qaan gaarin sabiga oo xamala soo xambaaray xadiid uma rawaa bacda albuluuqi uma markaa dabadeed rawaa wariyey bacda albuluuqi qaangaar kadib markuu qaangaaray kadib wariyey wa manaca qowmun masalada cunuga yarka waa laysku khilaafsanyahay isagoo yaruu xadiid xifdiyey fii xaali adaa uu noqday taxamulkii fii xaali siqar uu kusoo ku xambaaray ma la aqbalaya saasay culammada badankood qabaan wa manaca qowmun qolana way diideen hunaa meeshaan hunaa ishaarada marka waxay ku dhaceen fii masalati sabiyi hunaa fii masalati sabiyi macnaha ka sibbayni xasan iyo xuseen oo kale yacni warudda calaa qowlihim waay macnaha qoladan wax mancisay warkooda waa la radiyey maxaa lagu radiyeyna biijmaaci lculamaa'i culimadoo ku ijmaacay liqabuuli xadiidi jamaacatin min sigaari saxaabati asxaabtii dha-ahaan yaryarayd xadiidkoodii oy aqbaleen oo yaraanta ay kusoo qabte ka xambaareen ka sidayni baaba ka mida saxaabadaa da-da yaryaraayeen xasan iyo xuseen oo kale taas waa mid maca ixbaari lcilmina lala qabo deliil labaad waay kan maca ixbaari ah ahlu cilmiga keenitaankooda soo xaadirintooda lala qabo lisibyaani ilmaha yaryar ay soo xaadiriyaan majaalis alcilmi majaalista cilmiga ay soo xaadiriyaan lala qabo yacnii dhaqankuna wuxuu ahaa culummadu majaalista cilmiga ilmaha yaryar waa la keeni jiray iyagoo yaryar haddii aan marka taxamulkooda la aqbalaynin maxaa laga keenaaba allahuma in la yidhaahdo barako iyo meeshaas khayrka ka jira iyo waa la dhihi karaa laakiin asalku sida kale ah waana ku dhaqmi jireenoo culamaadu xadiid sidaasoo abuu nucaym alfadl bnu dukayn oo shuyuukhda waaweyn ee bukhaari ka mid ahaa ayaa waxaa loo wuxuu arkay abu jacfar moxamed bnu cabdillaahi bni sulaymaan alxadramiy isagoo ilmo yaryar la cayaarayo markuu huwa yalcabu maca asibyaan waqad tayanuuhu iyagoo marka dhoobeeyey oo dhoobo ka buuxiyey ile caruur iska cayaaraysa wa kaana baynahu wa bayna waalidihi mawaddatun abuu nucaym iyo ninkaa wiilkaas yarkaa aabbihii waa isjeclaayeen saaxiibbay ahaayeen markaasu fa nadara ilayhi waa fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi yaa mutayan qad aana laka an taxdura majlis asamaaci war midkaagan dhoobada lahow yacnii waa la gaaray wakhtiga aada imaan lahayd majlisu samaaca wax dhegayso lahayd wa kaana dalika sababan litalqiibihi muطayanan waa sababta muطayanba loogu bixiyey ninkaasaa u bixiyey ayb muطayanna neystiisay noqotay markaasna marka nin yarow ahaa aada u yar oo ilmo la cayaarayo aada u da-yar u cabdurasaaq ibn hamaam asancaani kutubtiisa inta badan waxaa ka wariyey isxaaq addabari isxaaqna markuu dhimanayo cabdurasaaq lix jirow ahaa ama toddoba jir lix ama toddobau jiro caamatu kutubi kutubi cabdirasaaqna isxaaq addabari baa wariyey wanaqalaha annaasu canhu dadkana asagay ka naqliyeen ilmo yaryar waxaa waxay soo xambaaraan ay soo xifdiyaan waa la qabanayb wasamica alqaadi abu cumar alhaashimiy asunana liabi dawuuda min allu'lu'iy ninkaa isagana alqaadi abu cumar alhaashimi abu daawuudko wuxuu ka dhageystay lu'lu'i waa raawiga ugu caansan oo weliba caradadii u dambaysay abu daawuud ou la qaatay walahu khamsu siniin shan jir isagoo ou ka dhageystay dadkiina asaga ka qaateen wactada annaasu bisamaacihi waxamaluuhu canhu dadkiina marka waa samaacaas waa tirsadeen waana laga qaatay wahaakada marka waa badan yihiin waxyaabaha sidaasoo kale tilmaamayo mac ixdaari ahli اlcilmi ahlu cilmiga mac ixdaari ahli lcilmi ahlu cilmiga soo xaadirintooda lala qabo lisibyaani ilmaha yaryar ay soo xaadiriyaan majaalis alcilmi cilmiga majaalistiisa uma qabuuluhum uma markaa dabadeedna qabuuluhum culummada aqbalitaankooda min asibyaani yacni ilmaha xaggooda ay aqbaleen maa xadasuu waxay xadiideen bihi maagaba ay ku xadiideen ay aqbaleen bacda alxulum qaangaarka kadib yani iyo aqbalitaanka ay culimmadu aqbaleen wixii ay ilmanimada kusoo xambaareen markay gutaan markay qaan gaaraan ka bacdi labadaasna markaa de saxaabadii xasan xuseen axaadiidtoodii waa la wariyaa xasan xuseenna markuu nebiga dhimanayo waa yaryaraayeen taxamulkooda marka waa in la oo camalku saana camalkuna saasuu ku dureersaday oo ilmaha waa la keeni jiray labadaasuu marka uu keenay wa طalabu اlxadiidi fi اlcishriini cinda الzubayriyi axabu xiini wa طalabu اlxadiidi xadiidka dalbitaankiisa wa kitaabatuhu qoridiisa wاlrixlatu fiihi in loo rixlaysto intaasba fi lcishriini labaatan dhexdeeday ahaatay fa huwa fi lcishriin labaatan marku jiro ayay ku haboon tahay ilaan tarjamada waxay ahayd maogtahay mataa yasixu taxamulu lxadiid markuu ansaxayo waa sheegay hadda wuxuu gelayaa marka mataa yustaxab goormay fiican tahay qofku inuu ku mashquulo xadiid dhegaysigiisa iyo goormay ku habboon tahay iyo qoridiisa iyo waxyaabahaas marka wuxuu leeyahay wa talabu lxadiidi xadiidka dalbitaankiisa wakada kitaabatuhu warixlatu fiihina waa la mide eh, fi lcishriini labaatan dhexdeed ayay ahaatee ay ku habboon tahay ayb cinda الzubayriyi cinda abi cabdillaahi الzubayriy agtiisa waطalabu اlxadiidi xadiidka dalbitaankiisa fi lcishriini lagu dalbo labaatan sano dhexdeeda lagu dalbo cinda الzubayriyi zubayri agtiisa cinda abi cabdillaahi الzubayriy axabu xiini waaye axabu waqtin waqti kan loogu jacayl badan yahay kaas waay ama uu ugu jecel yahay xilliga markaa loogu jacayl badan yahay waa xilligaas labaatan cinda abi cabdillaahi zubayri iyo a'imo kale oo waxay leeyihiin sufyaanu thawri xataa waa laga wariyey sidaas oo kale labaatanka waxay yidhaahdaan waa mujtamacu lcaqli caqligiisii waa soo waa waa waa kulma waa urura ayb inta ka horaysana maxaa la rabaa inuu ku mashquulo inta ka horaysa wuxuu ku mashquulayaa yashtagilu bixifdi اlqur'aan qur-aanka xifdintiisuu ku mashquula iyo wlfaraa'id faraa marka waxaa loola jeedaa xalaashii xaaraamta fiqiga oo waxyaabaha marka xalaashii xaaraamtaoo kale waajibaadka waajibaadkaoo kale daahirka ah sidii salaada uu duka waysaqaadka weyseqaadka iyo waxyaabaha axkaamtaas marka ay wax ugu ansaxayaan ayuu ku dadaalaa inta ka horeyso saasaa wanaagsan wey sida yani wax ku ansaxayaan hore u sheegay amaa sida kale saas yuu ka dhigay ayb qofku marka yani waalabu lxadiidi xadiidka dalbitaankiisa iyo qoraalka iyo rixlada loo galaa fi lcishriini labaatan dhexdiis lagu dalbo cinda zubayriyi cinda abi cabdillaahi zubayriyi agtiisa axabu xeenin zamn kan loogu jacayl badan yahay waa kaas wahwa wahuwa aladii calayhi ahlu lkuufa huwa isaguna aladii kii waayo calayhi ahlulkuufati reer kuufa ay korkiisa yihiin reer kuufaana sidaas qabo wakhaalafahum hayruhum baa marka meesha ku jirta keyrkoodna way khilaafeen ayb wakhaalafahum gayruhum keyrkood way khilaafeen waalcashru marka toban in lagu bilaabo dalabulxadiidka fii ahli lbasrati reer basra dhexdooda kalma'luufati waayo wax laga caado dhigtay oo kale waayo kalma'luufati arrin laga caado dhigtay oo kale waayo reer basra ayaga agtooda caadada socoto agtooda jaariga ka ah waxay jaariyada ka ah waxay tahay toban sano inuu qofka ku bilaabo waayahay wa fi halaahiina soddonna liahli shaami bay u sugnaatay dhexdeeda wa fi halaaثiina ay waalabu waطalabuulxadiidi xadiid dalbidiis fi halaaثiin lagu dalbo soddon sano liahli shaami bay u sugnaatay reer shaam reer shaam ayaguna soddon sano yay ahayd wayanbagii intaas marka waa saddex qowlow sheegay oo in labaatan toban soddon wayanbagii waxaa haboon buu yidhi taqyiiduhu in lagu qaydo bilfahmi fahm in lagu qeydaa haboon oo da-dan inta layskaba dhaafo goortoo wax fahmaba qofka xadiidka ha bilaabo la dhaho waa loo sunneeyaa inuu bilaabo sidaas in la yidhaaho wayanbagii waxaa haboon taqyiiduhu ku qeyditaankiisa bilfahmi lagu qaydo fakatbuhu xadiidka qoristiisa fakatbulxadiidi xadiidka qoritaankiisa bidabti muqayadun waa mid lagu qeydo bidabdin lagu qeydo waay leanna xadiid qoridiisa qofku inuu wax fahmi karo wax dabdin karo dabdigaas marka ma waxaa laga wadaa bilquwati miya mase waa bilficli bilquwati bilquwati marka waxaan ka wadnaa waa inuu wax xifdi karo waa inuu wax dabdin karo ee bilficli inuu wax u xifdiyo shardi ma aha ayb saasay marka ay tilmaamayaan fakatbuhu fakatbu lxadiidi xadiidka qoristiisu bidabdiba muqayadun ku lagu qeydo waa bidabdi dabdi wasamaacu wayuqayadu samaacu samaaciina waa la qeydayaa isagana waxaa lagu xirayaa xayثu yasixu bxayثu meel baa lagu xiraya yasix ouba ansaxo samaaca waxaa lagu xiraa bixaysu yasixu meeshuu ku ansaxo waana soo marnay soo ma meeshuu ku ansaxayo oo waxay tahay markaa inuu qofku sabiba ah ha iska ahaaday haddii waxyar gargaran karo oo samaaciisu markaa qaangaar shardi uma aha macnaha samaacu laakiin kitaaba kitaabat اlxadiidna iyado dabdi ha lagu xiro fakatbuhu fakatbulxadiidi muqayadun ku lagu qeydo waa bidabdi dabdiga lagu qeyda wasamaacu wayuqayadu samaacuna waa la qaydayaa xayu ay bixayu meel yasixu oo ku ansaxaa lagu qayda wabihi nisaacun marka wabihi nisaacu wabitacyiini waqtihi samaaca waqtigiisa cayinidiisa nisaacu dood ayaa ahaatay tacyiinkiisii marka dood baa ka taagan buu leeyahay hal ogow marka qofkaani xadiidka samaac qaangaar uma shardi ahaan dhahna oo ilmaha yaryar samaacoodu waa la waa loo qoraa samaac laakiin da-dee samaac loogu qori karaa ayuu hadda gelaa kaas doodaa ka taagan wixii samaacaas aan gaarinna maalan cunug lix bilood jiro oo meesha layska soo fariisiiyey hal sano cunug jiro oo meesha iska fadhiyo kaas isaga samaac ma loo qoraa ma loo qoraayo waxaa loo qoraa xuduur midka hadhow marka la qoraayo daba eh, dibaaqu samaacaat marka la qoraayo waxaa loogu qoraa isaga qeybta xuduurka inuu xaadiray bis samaac laakiin waxaa loo qoraa qofkii wax uu fahmi karo waa inuu wax kala garan karo tamyiiz uu leeyahay suu sheegi doono ayib falkamsu wuxuu yihi shan liljumhuuri bay usugnaatay shan sano shan haddii uu cunuga jiro samaac waa loo qoraa uma markaa dabadeed alxujatu xujada qisatu maxmuudin waay maxmuud qisadiisa waa maxmuud bnu rabiic wa caqlu lmajati iyo yani tufidii uu nebiga kusoo ganay biyaha uu kusoo ganay garashadeedii uu gartay maxamuud ibnu rabiic markii uu nebiga soo booqday xaafadooda wadaan meesha biyahooda iyo wadaan biyo ayuu ka afka uga qaatay markaas isagoo kula kaftamaayo oo kusoo yacni dhoweynayo ayuu marka biyihii xaggiisa usoo tufay nebiga sal l l slam agga xagga maxmuuda usoo tufay maxamuud bnu rabiic marka wuxuu dhihi jiray caqaltu majatan majaha rasuulu lah sal slam ilaya tufid nebigu uu xaggayga usoo tufay biyo ayaan gartaay markaasna riwaayada bukhaari waxay leedahay wahuwa bnu khamsin oo ah shan sano shanta marka meeshaasaa daliil looga dhigay laakiin shantu hadda daliil ma noqonaysaayo ma u tahay macnaha daabid ma laga dhigi karaayo wixii shan ka yar iyo shan ka badan miyaa loo kala qaadana aan loo kala qaybina maya leanna maxmuud isagu hadduu shan sano ku gartay tufidaas nebiga uu xaggiis usoo tufay waxaa laga yaabaa toddoba jir inuusan garanin mid waxaa laga yaabaa afar sano jira inuu garogaro karo u xasuusto yani marka yacni deliil uma aha mas'aladan macnaha looma soo looma soo kaxaynin mas'aladan inay deliil u noqoto macnuu hadhow saasuuba dhihi doonafalkamsu jumhuurku marka kaasay u badan yihiin falkamsu shan liljumhuuriba u sugnaaday jumhuurtaa iskale uma alxujatu xujadana qisatu maxmuudin waa maxmuud qisadiisa iyo wacaqlulmajati majadii garashadeeda u gartay wahwa isaguna ibnu khamsatin shan ayuu ahaa mid markaa yani ibnu khamsatin shan jiro ahaa sida bukhaari riwaayadihiisa ku sugnaatay waqiila waxaa la yidhi arbaca afaraa la yidhi afar sano samaacu a galaa walaysa ma ahaanin fiihi ay fii tacyiini waqtihi samaaca waqtigiisa cayinitaankiisa sunnatun sunno ma ahaanin sunnada oo mutabacatun la raaco yani sunno go-an oo xadidaysaa ma jirto xadiidkan maxamuud ibnu rabiic sunno u go-an ma aha maxamuud isagu hadduu shan sano ku gartay xadiidka ma dhahaayo afar jir waxma gara kara ma dhihin ayb waana dhacday dad afar jir ah oo samaaciyo loo qorayo oo waxaa la yidhi ibnulmuqri baa waxaa loo keenay ibnulmuqri maxamed ibn cabdiramaan ah, ayaa waxaa loo keenay moxamed ibn cabdiraxmaan alasbahani isagoo afar jir ah dadkii baa marka waxay ku dhaheen meesha joogay laa tusamicuu lahu samaaciisa ha xukuminina fii ma yani saasaa lagu yidhi afar shan maadaama uunan gaarin dad meesha joogay baa waxay dhaheen samaaciisa ha u xukuminina fii maa quri'a waxa la aqrinayo maxaa yeele fa inahu sagiirun ay dhaheen mar hadduusan shan gaarin baabkan sagiir lau ku xisaaban yahay ibnulmuqri baa marka wuxuu yidhi iqra' suurata alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun aqri faqara'tuhaa waan akriyey faqaala qra atakwiir suuratu takwiir akri buu yidhi ida shamsu kuwirat akri buu ku yidhi faqaraa waan akriyey faqaala lii gayruhu mid kale oo ibnu muqri keyrkii wuxuu igu yidhi iqra' wlmursalaat wlmursalaat la akri weylu yowmaidin lilmukadibiin ee soo noqnoqonays moogtaa <laughs> ayb faqara'tuhaa waan aqriyey walam aklad fiiha waxuma qaldin faqaala lahu ibnu lmuqri ibnu lmuqri marka wuxuu yidhi samicuu lahu uxukuma samaac ninkan waalcuhdatu calaya anaa wixii ka dhaco mas-uulka samaac ha loo qoro waalcuhdatu calaya marka waxyaabaha wax lagu fahmayey ka mid taha nin yani waxyaabahaan isu eekaan karo kala saari karo oo qur-aankii wax ka xifdisan waxay kutusay ina wax fahmi kara soo maa ayb marka meeshaas isagu marka taas wax sunna mutabac male bal isawaabu bale asawaabu sawaabku fahmuhu fahmitaankiisa waa alkhitaaba uu fahmo hadalka hadalka lala hadlayo hadduu fahmaayo mumayizan xaal uu yahay isagoo wax kala soocayo wa radduhu iyo radintiisa aljawaaba jawaabta uu soo celiyo haddii wax la weydiiyo wixii la weydiiyey inuu ka soo jawaabo macnaha waxaas ii soo qabo waa soo qabo karaa yani hebel aawe waa maqan yahay ayuu leeyahay yani taas u hadii mar uu hadal celin karo ee mumayis yani khitaabka hadalka lala hadlaayana uu fahmaayo waa intaas sawaabku kaas da marka waa la iska dhaafa ayb maamuuna waxaa la yidhi waxaa loo keenay nin yar wiil yar oo qur-aanka yaqaanay oo weliba yani jadalka iyo wax ka yaqaanay oo wax badan wax ka yaqaanay fiqiga iyo yaa loo keenay oo wiil yar ah hayra annahu idaa jaaca bakaa haddii uu baahdo waa ooyi jira waa ooynaya in da-diisu yar tahay waaye dii baahiba uu wax yar baahi haduu dareemo uu iska ooynaya lama yar waayo haddana maca daalika wax nadarkii iyo naqligii wuxuu ka yaqaanay dadka isku mid maahan maskaxdooda iyo sida ilaahayd wax u siinayo fahamkooda fahamka un in lagu xiro marka iyo waraduhu ljawaaba waqiila waxaa la yidhi libni xambalin <coughs> axmed bnu xambal baa waxaa lagu yidhi farajulu nin ninka ibnu maciina laga wadaa yaxa ibnu maciin farajulu nin qaala waxa uu yidhi ataxamulu taxamulku lihamsa casharata shan iyo toban sano ahaada ayb wuxuu isaga markaa deliishanaa oo cuskanaa ibnu cumar iyo albaraa iyo maalintii beder yaraan ayaa lagu celiyey shan iyo toban ayaan xad looga dhigay yaraanta iyo weynaanta halkaasuu aaday marka marka imaam axmed baa waxaa la su-aalayaa marka nin sidaas yiri ka waran yaxya ibnu maciinana laga waran waqiila waxaa lagu yidhi libni xambalin axmed ibnu xambal farajulu nin waa ibnu maciin ninkaas qaala waxa uu yidhi attaxamulu xambaaridda xadiid lasoo xambaaro lasoo maqlo lihamsa casharata shan iyo toban u ahaa intii ka ah ataxamulu taxamulku lihamsa casharata shan iyo toban jir iyo waa bannaan yahay laa fii duunihaa ka sokaysa maya laa fii duuni alhamsata cashar shan iyo tobanka ka soke ama ka yar maya ma banaano nin baasaa yidhi ayaa lagu yidhi faqallatahu waa qalad xugmiyey imaam axmed mara waa qalad xugmiyey ninkaas qaala ay wa qaala wuxuuna yidhi idaa caqalahu haddii uu sabigu wax garto idaa caqalahu haddii uu garto hadalka iyo waxa lagula hadlayo wax garto wa dabatahu ou waxdabdin wax dabdiyo yasixu samaacuhu samaaciisu ansaxa ama yajuusu lahu samaa waqiila waxaa la yidhi man bayna alximaari wاlbaqar waqiila man bayna alximaari wاlbaqar faraqa saamicun waman laa faxadar waqiila waxaa la yidhi man qofka faraqa kala saaro bayna alximaari dameer iyo walbaqari iyo sac kala garan kara labadaas saamicun fahuwa saamicun waa saamic qofkaas ayb waman laa qofkaan sidaa aan kala sooci karin waman lam yumayiz bayna albaqari waalximaar faxadar yani fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa qofkaasi xadara meeshuu joogay bis waa joogay baa la dhahayaa waa maqlay ma la dhahaya ayb qaala waxaa yidhi bihi yani bidarfi lw bidarfi lwal ama biarafi alwal darafka hore oo waa maxay man faraqa bayna alximaari wاlbaqari saamicun qeybtaas hore waxaa yidhi alxamaalu muuse bnu haaruun alxamaal hadduu daabadii iyo kala garana dameerkii iyo lo iyo saci hadduu kala garan karo qofka waxbaa fahma samaaca loo qora hadduu kala garan karinna ilmo yar waayo waxba ma loo si jooga taas hadda marka cunuga hadda asagoon afar gaarin uu kala garo karaayo laga yaaba marka saddex jir laba iyo xoogaa hadduu gaaro lo iyo sac iyo dameer inuu kala kasaayo ma ku xirna shan sana ayb wabnu lmuqri ibnu lmuqri waa abu maxamed ibnu ibraahime samaca wuxuu fadwooday biihbaati samaaci samaca marka waxaa laga wadaa xakama bisamaacihi wuxuu xukumay samaaciisa libni arbacin afar jir mid u saaxiib mid ah afar jir buu samaac u xukumay bnmqriwa bnulmuqri ibnulmuqri samaca wuxuu samaac u xukumay libni arbacin afar jir kaas oo dii dukri faham u saaxiiba ama xifdi u saaxiiba dii dukri daalku waa godan yahay dii dukrin ay dii xifdin wa fahmin afar jirka xifdigiina waa suwar qur-aanka ka mid oo ku imtixaanay markaasuu sheegay ou akriyey oo xifdiyey soo waxna gefi kaas marka wuxuu leeyahay ibnu eh, ibnu muqri marka kiisa waa kaas marka halkaas da-dii samaaca iyo mataa yustaxabu iyo waxyaabahaas uga hadlay dabcan mataa yustaxabuda iyo marka la leeyahay eh, waxna waa ansixitaanka waxna waa xilliga ay fiican tahay inuu yani mataa yasixu samaac waa mas'alo kitaabat اlxadiid iyo dhexgalkiisana goorma waayana ay fiican tahay uu dhexgelayaana waa mas'alo kale labadaa mas'alo un meelaha uga hadla marka waxaana ka muuqato culimmadii hore marka tabkiir inay ku waqti horeba ay ku soo ay soo xaadiri jireen ilmaha yaryarka majaaliska ahlucilmiga qaar diidi jiray waa iska jiray qaar imtixaani jirayaa jiray oo ku imtixaani jiray qur-aanka awsaaci oo kale wuxuu ku imtixaanaa yuusiikum allahu fii awlaadikum akri buu dhihi jiray markuu labada aayad yuusiikum iyo walakum akhriyo khalaas bis waa dhegeysa jiray hadduu akrin waayo orad iska tag qur-aanka barow dhihi jiray ninba marka sibuu yihi qaarkood marka waxay yihaahdaan waxay ka imtixaani jireen qur-aanka iyo waxyaabaha yacni fiqiga aasaasiyaadkiisa aasaasiyaat lfiqhi asaasiyaadkana dabcan de waxay tahay qofka inuu weysaqaadka arkaantiisa yaqaano shuruudihii yaqaano salaada shuruudaheeda arkaanteeda soonkiiyo sidoo kale waxyaabahaas marka qaabka sida asaasiyaadkooda inuu yaqaano meeshaan ma taallo qofka ha ku noqdo fiqhigii meesha u dambaysa ilaa uu ka gaaro xadiid iyo isku baranin waxaas wax jira ma aha waxaas wax jira ma aha qofkuna waaba ku ceeboobahba isagoo laga yaabo inuu yacni masaa-il daqiiqa xawaashi ka soo saari kara haddii la yidhaha waxaan ma sheegi kartaa in nebi moxamed ay diin u ahayd ma sheegi kartaa haddii la dhaho ou sheegi waayo taasaaba ceeb ugu filan qofkeena yani culumta qaarna waa iska wasaa-il waayo kuwana waxaa weeyaan waa haayaad haayaadku waxyiga waa midda kale qofka haddii cumrigiisa intaas uu ku wado wado wado qur-aankiina macaanidiisii tafsiirkii qur-aankana uusa waxba ka aqoonin adiga maxaa lagu abuuray kalaamka ilahi inaad fahamto sooma ood ku camal fasho midda kale yani maa macna alfiqi alfiqi huwa alfahmu fiqigu waa fahmu waxa la fahmayana qur-aanka iyo xadiidka marka laba dhibba waa jiraa marka qola iyaguna fiqhigii furuucdii aan danaynaynin oo iyagu ka dhigayaba wax iska aaraa jaamid oo waxba aan taraynin ka dhigayo kuwaas usluubkoodu waa qaldan yahay barnaamijkoodu mana ayagu mujtahidiin ma noqon karaan dabcan mar haddaynan mujtahidiin ahaynna waa u baahan yihiin a'imo maogtahay qolo kale ayaguna dhinaci kale u badiyeenoo waagii hore waxaan erarki jirnay dad mararka qaar cibaaraad fool xun sheego oo waxay ku leeyihiin qur-aanka iyo xadiidka iyo kutubaha axkaamta kutubaha axkaamta fiqiga ay rabaan inay dadka u kala sharxaan markaase waxay ku leeyihiin yacni malab miiddiisa waa fiqiga miiddi miiddi waa fiqiga hay wax kalena maxaa xadiidka iyo qur-aankuna wax kala waayo warkaas war oo culummo warkeed ma aha war culummo ma aha bal waxyiga imaamu shaafici waa aad aada ugu ixtiraami jira xadiidka iyo aayadda aada u weynay jiray qofkaas marka dhahaayo ijtihaadaadkii culummadii waa miid waxaan kalena qashinaa ku jira wax isku dhex jira waayo oo isku dhex daran oo miiddii ama wax miiddii lagala baxay waayo oo iska eber ah tarbiyada noocaas oo kalea waxay dhashay yacni waxaan fiicnaynay keenta culamada islaamkooda fiqiga iyo jamcisay riwaayada iyo diraayadana mid xadiidka nebiga wax ka sheega lama arki jirin ama yidhaahdo dadka culamaa ulxadiid wax ka sheego mma ma la arki jirin bal inta ugu qiimiga badan culummada waxaa lagu qiimeeyay waxay tahay jamcuhum bayna ariwaayati waadiraayati imaam lbukhaari oo kale walidalika yani abu dawuud oo kale tirmidi oo kale a'imadan kutubu sita fiqigii iyo waa jamciyeen soo maaha iyo riwaayadii ayagaa marka miro dhal labadaa qofku markau jamciya wixii miro dhal ay noqonayo laakiin qof iska dhahaayo bukhaariya masaladan sidaan ka yidhi marka la yidhaahdo dhahaayo bukhaari faqiih mau ahay baabkan fiqi marka laga hadlayo bukhaari xagga noo dhigo ku dhahay kiyaa waay ninka bukhaari la tartami karaa bukhaari yani faqiih xaafid ahuu ahaa xagga xadiidkana bixifdi ilaahay waa siiyey xadiidka sida uu fiqiga uga soo saarayana daqiiqou fiqigiisa ahaa dadkii la joogayna waa u qireen culimmadii ka dambeysaa u qirtay bal dadka qaarkood xataa inay fahmaanaa ku adag laakiin mushkiladu waxay tahay qof aan bukhaari bilaaw ilaa dhammaad akhrisanin oo aan kutubtii kale bukhaari juz-ulqiraa'a ama khalq afcaali ilcibaadka iyo siduu nusuusta uga istimbaadayo axkaamta ama caqaa'idka masaaisha ku tacalluqda qof aan arkin haddii uu bukhaari xukumo ma yani ma la kala xishoonayo ma culummada lagama xishoonayo wixii aada taqaana ka hadal laakiin waxaadan aqoonin ha ka hadlin ka aamus walba maxkamadan adiga kuu furan oo bukhaari aada fiqiga uga bixinaysa zumrat lfuqahaa uga bixinaysa yaa xaggay ku taallaan marka waxaas dhan marka manhaj jiran waaye waa manaahij bugto waaye manaahijtaas in laga fogaado ummaddan marka yacni hadday jireen dad fiqiga daraabo oo fiqiga uusan qiimo lalahayn dad fiqigu qiimo laleeyahay xadiidkana qiimo laleeyahayna waa ku jireen qofku marka inuu labadaas jamciyaha ku dadaalo cilmi aada u weynna waayo xadiidka qofkii laga hoojiyey wax khayr badana laga hoojiyey lownaa salliga nebiga sala allahu calayh wasalam keliya wax kale hadduusan ku jiri lahayn ilaa asalaatu cala nabiy sal l salam waa qofku waa khayrkiisa waa ugu filnaada waa ugu filnaada laakiin kutubtan kale iyagoo ah iyaguna qiimo badan haddana laakiin salli kuma badno leanna waxaad akrinaysaa xadiid maadaama uunan ku jirin magacii nebiga aan la soo qaadaynin mar walbo waa laga salli badnaana intaasaa xadiidka yani uu khayrkiisu intaas lowlaa intaas maana wax kale hadduuna lahaa lahayn khayr kugu filan ayb marka taa marka labadii in lagu dadaalo la jamciyo sidaasaa muhimku taas ayb aqsaamu الtaxamuli waأwaluha samaacu lafdi shaykh taxamulka aqsaamtiisa waxaana ugu horeeyo asamaac sideed wej sideed dariiq ayaa lagu soo xambaaraa xadiidka waa awjuhu taxamul baa la yidhahda sideed wuxuu ka bilaabaa marka samaaca qiraa'a cala shaykh ijaazada munaawalada mukaatabada wasiyada iclaamka wijaadada wahaakada ayb wuxuu leeyahay marka samaacii buu ka bilaabay asagaana ugu sarreeya samaacu marka sheekha inaad ka maqasho waayo afkiisa xadiid laba majlis baa looga maqlaa majlisu samaac iyo majlis ulimlaa laba majlisaa kala jira marka majlisu samaac iyo majlis ulimlaa majlisu samaaca waxaa laga wadaa majliska uu sheikhu ugu talagalay inuu xadiidka ardayda u akriyo ugu akriyo waaska majlis samaaca majlis اlimlaana waxaa la yidhaahdaa majlis caam ah oo weyn waayo oo yani iska caam ah oo ay dhici karto usbuuci hal maalin oo kaley qaba jireen culammada xadiidka markay hal maalin qaba qabtaan hal xadiiuu soo qaadanaa ama dhowr xadiid waa ku dheeraana marka duruqda xadiidkaasuu sheegaa uu ku wariyey isaga haddii ariib kelimaad hariiba ku jira hariibkuu sharxaa haddii ay ku jirta luqo yacnii waxyaabo fiqhiyaad hadday ku jiraan uu sharxa wacdi hadduu ku jiro waaba tilmaamaa eh, adu marka majlis caam ah waaye wuxuuna jamcinaa caamo iyo culummoba waa jamciyaa majaalista imlaaga qaarkood soddon kun konton kun oo dadaa kasoo qaybgeli jira markaasaa mustamliin tiro badan shan lix qof makarofoonnadan ma jiri jirine sheekha markuu bilaabo midaa kasii qaadayo mid kalaa sii gudbinayo mid kalaa sii gudbinayo mubaliqiin mustamliina lagu yidhaha luqada xadiidka marka waxaa laga yaabaa majlis inuu yeesho lix toddoba mustamli oo isu sii dhiidhiibto majliskaas marka majlis imlaaga wuxuu ku dadaalaa sheekhu axaadiidta axaadiid ishkaal badan iyo inuusan keenin maadaama caamo xataa ay kasoo qeybgelayso wixii looga maqla marka majliskaasi aaday u sarreeyaan dabcan majlisu samaacana waxa looga maqla waa sarreeyaa majlisulimlaagu marka sheikhu waa isu soo diyaarinaa wuxuu uga duwanya majlis samaaca aadou isku soo diyaarina walidaalika waxay dhahaan marka majlisulimlaaga ka sarreeyo majliska samaaca caadiga majlis saddexaadaa jira oo samaaca ku tacalluqo majlis mudaakara waay sheekii iyo iyo dad kale isla mudaakareynaayo ahnaaء almudaakara axaadiidta looga maqlo waa samaac iyada lafteeda laakiin waa samaac oo marka mudaakara oo majlis mudaakara looga maqlay saddexdaas qaybooda samaacu uu yeelan yeeshaa majaalistaas imlaagu waaba iska baaba-eenba waqtiyadan ma soo suyuudi meelahaasa ugu dambeeyaa la yidhaahda aclىa wujuuhi اlأkhdi qaadashada wujuuhdeeda kan ugu saraynta badan cinda almucdami culimmada badankood agtooda wahya lakhdiguna amaanin sideed waayee lafdu shaykhi weeyaan sheekha lafdigiisa sheekha dhawaaqiisood maqasho faclam ee sidaas ogoogu ku yidhi kitaaban aw xifdan sawaaءn waxaa isku mida xadaa kitaaban yacni kitaab ka xadiidiyayaa ow xifdan ama xifdi ka xadiidiyayaa waa isku mid kitaab ha haysto ama xifdi ha haysto intaas marka muxuu kuu sheegay aclىa wujuuhi اlأkdi cinda اlmucdami lafdu shaykin sheekh lafdigiis waay wejka ugu sareeya inaad sheekh ka maqasho afkiisa faclamaysaa ogoy wahiya amaanin marka waa jumla muctarida iska waayo wahiya owjuhulaqdigu amaanin sideed waayee khabarkii marka lafdu shaykhi sheekh lafdigiis faclan ee sidaa ugu garo kitaaban ha ka xadiido ow xifdan ama xifdi ha ka xadiido asamaac min lafdi shaykh ama majlis imlaa ha ahaado majlis samaac ha ahaado majlis mudaakara ha ahaado sideed u warinaya marka wjuhu taxamul alwajhu اlwal waa asamaac min lafdi shaykh mid walbaa ogow wej walbaa markaad ogaato sida aad markaad wejkaas kusoo xifdiso ood kusoo qaaddo xadiidka adiga markaad rabto inaad gudato oo aad cid kale u sheegto siiqooyinka aada isticmaaleen maxay noqonaya yani wejhu taxamul siiqat ladaa labadaasaa kala jirta hadda marka wejhu aan ku jirna waa maxay samaac ladaa uu leeyahay marka samaacu siyaqu adaa'ihi maxay tahay waa kanna waqul dheh buu yidhi xadaanaa sidaas dheh waqul dheh ay fii xaalati ladaa'i xaalatuladaha dhexdiisa xadaanaa dheh samictu dheh ow amase akhbaranaa dheh amba'anaa dheh <coughs> marka xadaanaa samictu akhbaranaa amba'anaa waa dhehi karta waqadama alkhaiibu khaiib wuxuu hormariyey an yaquula inuu dhaho samictu intaasoo siiqana samictudaa ugu sarraysuu yidhi khadiib sababta uu fiirinaa waa maxay id cille eh sababtu waxay tahay laa yaqbalu ma aqbalaayo samictuda ma aqbalayso atawiila ta'wiil ma aqbalayso yani wuxuu leeyahay lafdigan samictu waa lafdiga tadliis ugu fogaansho badan ila tadliis ixtimaalow wataa soo maaha tadliisku ixtimaalo wataa kan marka iyadaa ugu fogaansho badan ayb marka samictuda sababtaasu isaga ku hormariyey oo wuxuu leeya idi laa yaqbalu ta'wiila ma aqbalayo samictu ma aqbalayso oo hadda qofku hadduu samictu yidhaahdo wax uunan maqlin hadduu yidhah qofus ka maqlin samictu fulanan yaquulu kada beenlow unbau noqona imaa runuu sheegaa imaa runuu sheegaa imaa beenuu sheegaa wax ka dhexeeya bis kaas laakiin alfaadan kale ta'wiilaa geli karo xasanulbasri baa waxaa laga sheegay inuu dhihi jiray xadahanaa fulan maxaad ka wadaa marka la yidhaahdana reer basraan ujeedaa annagoo reer basra xadaanaa fulaanun hebelaan noo warramay yani reer basro u warramay ana reer basra waa ahay xoogaa marka waxaa geli kara tadliis tadliiska kale wuxuu geli karaa yani samictuda xadiid aada ijaazo kusoo qaadatay samictu ma dhihi karti laakiin xadiid aada kusoo qaadatay ijaazo oo kale xadaanaa qofka waa dhihi karaa ay ijaazatan waay soo walidaalika si e, tajliisuladaada waxaa ka mida dad badan baa tajliis waxaa loogu xukumay axaadiid ay biariiqi اlijaaza kusoo qaateen oynan ka maqlin sheekooday xadaanaa ku wariyeen marka e, tajliisaa marka qolooyinkaa loo yaa loo nisbeeyey hadda beenna ma ahano waa u ad waa u sheegay ijaazatanuu lak ugu sheegay laakiin waan maqlay marku dhahaayo sariix waay asraxu hadihi siyaq waa samictuha qaarkoodna waxay dhaheen maya xadaanaada arfac ah sarreyn badan sababtana waxay yidhaahdeen xadahanaa marku dhahaayo sheekhu inuu u qasdayaa ka muuqato inuu u sheego dadkaan xadaanii fulaanun hebelaa ii warramay waa ula qasday laakiin samictuda inuuna ula qasdina dhici karto sheekha ninkan ba unan meesha ku ogeyn laakiin uu maqlayo marka adu waa un waxyaabo iskaga eh, ninba meeluu fiirinaa wabacdahaa gadaasheeda yani <clears throat> samictuda gadaasheeda xadaanaa xadaanii samictu baa ugu sarayso xadaanaa xadaanii baa ku xigto wabacda daa haddii marka in asaga keligii uu maqlay in lala hadduu ku shakiyana xadaanaaduu la imaana wabacda daa kan gadaashiisa akhbaranaabaa ah marka akhbaranaa waa martabada labaaday noqona wabacda daada kan xadaanaa iyo xadaanii gadaasheeda akhbaranaa akhbaranii ayaa macno ahaan luqatan farqi uma dhexeeya laakiin culamada iyagaasi unu kala saarsaa qaarkoodna akhbaranaa yaxadaanaa waa usugu midba wa huwa isagu kahiirun mid badan waa kaas wayaziidu yaziid bnu haaruun wayaziidu ee yaziid bnu haaruun istacmalahu wou isticmaalay akhbaranaada iyo wagayru waaxidin iyo yaziid iyo mid wax ka badan mid waxaan ahayn wayaziidu yaziid iyo wagayru waaxidin mid waxaan ahayn istacmalahu wou isticmaalay limaaba uu isticmaalay qad xamalahu ou soo xambaaray min lafdi shaykhihi sheekhiisa lafdigiisa xaggiisa uu ka soo xambaaray yani asamaac min lafdi shaykh wixii uu saa kusoo qaatay ayuu akhbaranaa iyo akhbaranii u isticmaalay yacnii akhbaranaada waxaa ku jiro culammada qaara waxay dhahayaan akhbaranaa wixii qiraa'o lagu qaato alqiraa'a cala shay akhbaranaa loo isticmaalaya laakiin yaziid iyo in badan yaziid ibnu haruun iyo wagayru waaxidin akhbaranaa iyo akhbaranii ayay samaac waxay kusoo xambaareen u isticmaaleen wa bacdahu kaa gadaashiisa talaa waxaa raacay amba'anaa naba'anaa ayaa raacay waqallala waana yaraaday isticmaaluhu kan isticmaalkiisa waa yaraaday markii dambe amba anaada in samaaca loo isticmaalo markii dambe waa yaraaday sababta waa maxay ijaasada ayaa waxaa loo isticmaali jiray amba anaa muta-akhiriinta xadiidka ay ijaaso ku soo xambaaraan bay amba-anaa ku gutaan marka markii dambe amba anaada oo samaac loo isticmaalayo waaba yaraatayba wa qowluhu qowlkiisa uu yidhaha qaala lanaa uu yidhi qaala lanaa iyo wanaxwaa wixii la mid ah ka qowlihi buu la tooyahay xadaanaa oo kale xadaanaaday la mid tahay samaaca xadii aad sheekhi ka maqashay qaala lanaa waa iska dhihi kartaa bal ibnu jure ee xalila uu wariyey suu sheegi doonaba xajaaj ibni moxamed alacwar wuxuu dhihi jiray kutub ibni jurayj uu wariyey wuxuuna ku warin jiray qaala bnu jurayj ayuu dhihi jiray qaalada bis oo lanaaba aynan la soconin wa qaala lanaa uu yiraahdo wanaxwaaye waxay la mida ka qowlihi xadahanaa bay la mid tahay oo samaaca ayaa lagu saas lagu gutaa wixii lagu soo xambaaray laakinahaa laakiinse iyadu alghaalibu sida badan isticmaaluhaa isticmaalkeeda waa mudaakaratan fii mudaakaratin mudaakaro dhexdeeda lagu isticmaalo wuxuu mudaakaro lagu soo qaatay xadiidkii aada sheekha mudaakaro uga maqashay lana mudaakaro marka lagu jiro sheekhu waxaa laga yaaba inuusan soo diyaarinin oo keliya ay tahay yacnii mubaaxaho iyo mudaakaro iyo iska tahay maadaama unan aada isu soo diyaarinin wixii muda majliska mudaakarada aada uga maqasho qaala lanaada in loo isticmaala waa fiican tahay ayb taasay marka haalibku saas laakinahaa laakiinse iyadu alhaalibu sida badan isticmaaluhaa isticmaalkeeda waa mudaakara mudaakara lagu yani lagu isticmaalo oo wuxuu macnaha maa ukida mudaakaratan wuxuu lagu soo qaatay in lagu guto qaala lanaada si marka xadahanaada iyo iyada looma kala saaro waduunahaa waduuna qaala lanaa qaala lanaada waxaa ka hooseeyo qaala bilaa mujaararatin jarid la-aan la jeritiyaan la-aan yani bilaa mujaararatin marka biduuni dikri iljaari walmajruuri jaar iyo majruur sheegid la-aan muxuu ka wadaa lanaadii ma la socoto oo maalan qaala biswa qaala shaykhu fulaniyu ayuu yidhi maalan wix aad afkiisa ka maqasho sheekha waa u isticmaali kartaa qaala fulaan wahiya iyadana calas laakiin qaala lanaada waa ka hooseysaa wahiya iyaduna cala samaaci samaaca korkiisa in yudra haddii la ogaado alluqiy liqaa ninkan qaalo dhahayo qaala fulaan ninka dhahayo iyo qofka uu ka dhahaayo haddii la ogaado liqaa inay kulmeen walow ma rabtanba inay kulmeen waa sidaas wahya iyado cala samaaci baa lagu xambaaraa samaac korkiisa ay ahaatay in yudra haddii la garto alluqiy yani alliqaa liqaagii haddii la gartay haddii liqaa aan la ogeynna bukhaari wuxuu xukumaa waa cancanadii oo kale way bukhaari wuxuu xukumaa inqiaac muslimna wuxuu leeya aduunan mudallis ahayn qofka maxmuul cala liqtisaal laa siyamaa maba kusii jirtuu leeyahy man qofkii carafuuhu ay aqoonsadeen fi lmudiyi fii maa madaa waqtigii tegey hore loogu aqoonsadoo lagu bartay anlaa yaquula inuunan dhihin daa kan inuunan dhihin bikayri maa samica waxa uu soo maqlay waxaan ahayn uunan ku dhihin minhu sheekha uu ka soo maqlay yacnii qof baa waxaa lagu bartay markuu dhahayo qaala fulaan waa qofkan waxaa lagu bartay maba dhahaba qaala fulaan ilaa wixii uu sheekhiis ka maqlay unbuu dhahaa ayb laa siyama maba kusii jiro u yidhi yani samaaca looga xambaarayaa man carafuuhu qofkay marka garteen ay ku aqoonsadeen fi lmudiyi fii madaa waqtigii tegay dhexdiisa lagu gartay maxaa lagu gartayna allaa yaquula inuusan dhehaynin daakan oo qaalada ah biqayri maa samica minhu wixii shiikiisa uu ka maqlay waxaan ahayn inuusan qaalo ku dhihin baaba la ogaaday kaxajaajin kaxajaaj ka xajaaj ibni moxamed alacwar oo kale oo xajaaj marka ibnu jurayj uu kitaabadiisa ka dhagaystay waa ka soo xambaaray wuxuuna dhihi jiray qaala bnu jurayj mar kasta qaala bnu jurayj xadaanaa ma dhahaayo culimmadana waa xujaysteen waxtajuu biha qaaladaas marka waa xujaysteen sidoo kale waxaa la mid ah hamaam hamaam ibn yaxya alcawdiy can wuxuu yidhaahdaa qataade markuu ka warinayo wuxuu yidhi maa qultu waxaan dhahay qaala qataadatu fa ana samictuhu minhu inaan qaala qataadatu dhaho waa ka maqlay ogaada haddii marka fiimaa madaa la ogaadaba ninkaani wixii uu sheekhiisa ka maqlay waxaan ahaynba inuusan qaalada ku dhihin haddii la ogaada maba kusii jirto cala samaaci baa lagu wadaayoo lagu xambaarayo walaakin yamtanic walaakin lagu noqoyo yamtanicu cumuumuhu xugunkaas yani cumuumkiisa waa mancuuma cinda alkhadiibi khadiib lbaqdaadi agtiisa goorma idaa lam yucraf itisaafuhu bidalik idaa lam yucraf idaa lam yucraf haddaan la garanin idaa lam yucraf itisaafuhu bidalik ku sifoobid ou sidaa ku sifoobay haddaan la ogaanin ma la camimi karo marka khadiib agtiisa waqusira daaka kaagaas waxaa lagu koobay cala aladii kii korkiisa ushtuhira lagu caanbixiyo ama ku caanbaxay bidal wasfi bidaa kan kan day alwasfu tilmaanta ah tilmaantan la sheegay kan ku caanbaxay unbaa lagu koobay marka amaa qofkii aan saa lagu aqoonin maya haddii laakiin liqaagiisu ansaxo dabcan mudalisna ounan baahayn waa la aqbala maxmuula ala cala samaac baa loo aqbala hada akhiruhu wallahu aclam sala allah wslam ala